ayadana cumuum bimacnaa kulli oo kale waxaa la mida ah kelimaadka cumuumka faa'iideeya kaafa kaafa iyaduna cumuum bay faa'iideysaa waxaa ka mida ah kelimaadka cumuumka faa'iideeya macaashir naxnu macaashir alambiyaa laa nuurasu maa taragnaahu sadaqa waa ti nebigu alayh wasalaam lahaa macaashir baa marka ka mida ah. waxaa ka mida ah macshar baa ka mida laftigeeda macshar ayadana cumuumka faa'iideysa waxaan shala sheegay in cumuumka faaideysa jamiic jamiic wixii ka tasarufna waa la mid weeye ajmaca iyo ajmaciin ayaguna waa la mid cumuumka ayay iyaguna faa'iideeyaan kelimahaas marka waa sidaas halkaa marka hadda wuxuu rabaa siiqadii siiqadu waxay faa'iideyso in siiqa horta la sugo siiqa maleehi cumuum hal lilcumuum siiqa soomaanaan soo marin amarku siiqa maleehi mise maanaan soo marin waa laga soo hadla tana sidoo kale waxaa weeye cumuumku siiqa ma leeyahay siiqadaas maxay keensanaysaa baa laga hadlahaya wuxuu ku yidhi idaa tajaradad hadday dhar tirnaato alfaadu lcumuum alfaadtu cumuumka shala soo hormartay idaa tajaradad ee can ilqariina wey can qariinati alcumuum wa qariinat eh, khusuus saasuu hadda leeyahay eh, saaxib alxaashiyadu ay can qariinat alcumuum walkhusuus wey qariino cumuum kutusaysa oo nas kaga dhigaysa haddii laga waayo wey saas ku hadlay lannahu siiqada cumuum waa kutusaysaa laakiin hadda cumuumku ma nas bay ku tahay mise taksiis baa geli kara howlahaas wbaa fiican in loo dhigaa fiican marka idaa tajaradad hadday dhar tirnaato qaawanaato weeye alfaad cumuum alfaad cumuumka alatii taasoo dakarnaha aan sheegnay shala soo hormartay baabkii hor kusoo hormartay iqtadad waxay keensanaysaa alcumuuma cumuum bay keensanaysaa wey bayaan muqtadahu waa kaas wey wa bayaanu muqtadaahu wuxuu keensanaya waa kaas ikhtadad waxay keensanaysaa oo dalbaysaa codsanaysaa oo laga faa'iidaysanaysaa alcumuuma caamnimaa laga faa'iidaysanayaa caamnimo ayaa laga faa'iidaysanayaa weye ayb wuxuu ku yiri wastiqraaqi way ku cadfan tahay wastiqraaqi inay maxaa la yidhaahdaa ay maanshayso oo wada gaarto o daboosho aljinsa jinsiga inay wada daboosho weeye waabaqata iyo abaqadaasoo dhan dabaqadaas jinsiga bacd kutub shiraas waxaa ku qoran eh, inuu yidhi wastikraaq اljinsi xaqiiqatan xaqiiqatan saas oysan majaaz ahayn xaqiiqa ay ku shumla saasaana ficnaan laha dabaqada saasaa ka ficnaan lahayd hadda in la yihahdo wastikraaq اljinsi jinsiga inay maanshaysoo wada gaarto oo wada daboosho iyo waabaqata inta isku abaqaa bimacnaa haddii cumuumku uu quseeyo naas hadduu quseeyo naasku waa abaqo wey hadduu xayawaan quseeyo iyo xoolo xooluhu waa abaqo wey hadduu biyo quseeyo biyuhu waa abao wey inti isku jinsiga oo isku nooca ah, oo isku qabiil ah ayaa abaqo la yidhaahdaa wey ah, culummadu waa abaqo tujaartu waa abaqo eh, siyaasiyiintu waa abaqo hadba intii isku meel ku jirta ayaa waxaa la ohan karaa abaqo la ohan karaa marka wasiqaaq jinsi jinsigo dhan bay maanshaynaysaa wey waabaqatu weyne abaqadaasoo dhan bay wada daboolaysaa ama waa abaqatan way wada daboolaysaa daboolaysaa haddii lafteedo macnaheedu waa asaxaya marka muhiimaddu waxaa weeye ida tajarada alfaad اcumuum alatii dakarnaaha ikhtadat اcumuum alfaadii soo hormartay iyo kuwii kaloon sheegnayba waxaa weeye cumuum bay keensanaysaa mar haddaysan qariino jirin wey qariino leexinaysa khusuus u leexinaysa haddaysan jirin ama cumuumkii baa nas uga dhigaysa hadday cumumka nas uga dhigaysa dee war kama jira middaa ayadaa wuxuu ku yihi waqaalat alashcariya marka inay taa macneed waxaa weeye cumuumku inuu alfaad leeyaho siyaq leeyahay cumuumku inuu alfaad le siyaq leeyahay waan faa'iidaysanay oo waa tii shala soo hormartay iyo kuwii kaloon ka sheegnay waqaalat ashcariya ashcariyada maxaa ku taqaanaa waxay dhihi doonaan ma jirto oo niman wareersan moogta waqaalat ashcariyatu waxay tihi laysa kutubta qaarkood waxaa ku qoran ashaaciradoo dhan ma aho lannu asaga laftiisu ashaacirada mu ka mid yahay weeye laakiin asagu ma qabow marka rag kaloo ashaaciraan qabinna waa jiraan laakiin mucdamka ashaacirada inay tahay ama bacdul ashaacira saasaa kutubta qaarkood ka muuqato waqaalat ashcariyatu waxay tiri weeye waqaala ashaaciratu waa la ohan karaa ashcariyatu qaalat ashcariyatu waa la ohan karaa mar hadduu dee faacilku uu jamac yahay ficilka waxaa kugu banaan he ta tanis inaad raaciso iyo inaad iska goyso labadaba banaan tahay ayib labadaba banaanta وqاaلت الأشعرية waxay tii laysa ma ahani للcmuuمi صيiqaة mawduucaة laysa ma ahani للcmuuمi cmuumka صiiqaةn siiqo iyo weer loo dejiyo ma jirto mawduucaة loo dejiyo la og yahay siiqo markii la sheegaba cumuumka loo yaqaano oo la dejiyey oo carab u dejisay ma jirta warkaasay la yimaadeen ayb oo maxaa jira alfaadii soo hormartay iyo kelimaadki soo hormaray aw siiqi soo hormaray waxay dhaheen waa hadihi alfaad alfaadan shalay aad nagu daldasheen oo sheegayseen alatii dakartumuuha alfaadta aad sheegteenna taxtamilu waxay ixtimaashaa suurtagal ka ah alcumuuma wlkhusuusa cumuum iyo khus labadaa suurtagal bay dhehen iyad cumuum loola jeedana waa aragnay iyad khus loola jeedana waa aragnay marka taa macneed waxaa weeye mid walba meeshaad ku artasay tayn waad u isticmaali moogiye waxa la yihahda siiqa cumuum baa meel taallo oo layska qabsado ma jirtay marka waa diidnay dheheen hadi alfaad alfaadii de shalc soo sheegnay weeye taxtamilu waxay ixtimaashaydan suurtagalka alcumuum walkhusuus bay dheheen cumuum iyo khusuus labadaba waa maxaa la yihahdaa waa ka suurtagal sidaa daraaddeed cumuum miya ma khusuusba ma labadooda doodaasa iska taagan mar hadday dood jirtana waxay dhaheen wax ma yeelayn cumuum wax la yihahdaa oon qaadanana siq alcumuum ma jirto faidaa waradad bay dhaha iyaga hadalka wata faidaa waradad hadday soo aroorto siiqat lcumuumka waa shalay alfaadi shalay faidaa warad siiqat lcumuumka alfaadi shalay aad sheegteen hadday soo aroorto soo aroorto timaado wajaba waxaa waajiba atawaqufu fiiha dhexdeeda in laga istaago wajaba tawaqufu fiiha sidaa daraaddeed ba waxaa loo yaqaana horena usoo sheegnay alwaaqifiyatu baa loo yaqaana qaalat alwaaqifiyatu haddii lagu yiraahdo iyo qaalat alashcariyatu haddii lagu inta badan waa isku mido laakiin qolo mararka qaarko ashaacirada ahayn oo baabkaas isagaa kala adeegtaa waa jiraan laakiin alwaaqifiyatu haddaad maqasho inta badan waxay ku dhacaysaa ashaaciri ku dhacay sababtoo ah abu xasan ashcari ayaa waqfiga inta badan laga soo raraa oo loo tiiriyaa idaa waradat marka iyad waxaa weye waxaana ku jira hadda masaa'il caqadiyaha ku jirta masaa'il caqadiya ayay u diidahayaan masaa'il caqadi ay u diidahayaan wey hawshaas ay u diidahayaan wey horena hawsoo mar amarkiina oo kusoo faafahayna marka waa iska soconayna saa ula soco masaa'il caqadiya ku jirta fa idaa waradat hadday soo orda wajaba tawaqufu fiiha in laga istaaga ayaa waajiba bay dhaheen xataa yadulla intuu kutusahayo addaliilu xujo iyo garintay kutusayso calaa maa yuraadu waxa lala doonahayo biha siiqada waxa lala doonahayo min alkhusuus waalcumuum siiqadaas waxa lala doonaya ilaa daliil ka imaanaya macmuum baa lala rabaa mise khusuus baa lala rabaa waxay dhaheen waa ka istaagaynaa una dhaqaaqmayna una bixi mayna warkaasay la yimaadeen marka warkaasna war baatila hor jira maaho ومن الناس dadka waxa kamid buyo min bacd ashaacir min alwaaqifiya ashaacirada lafteeda waxa kamid min الناس ashaacirada qaybo kamid waxay dhaheen wey waaqifiyadii qaybo kamid waxay dhaheen man duul baa kamid qaala yidhi laa tuxmalu lagu xambaari maayo wey alfaada aad sheegteen cala alcumuum lagu xambaari maayo dhaheen fi اlakhbaari khabarka wey akhbaarta laga hadlayn waa wacdiga waciidka wey qofku waxaa sameeyey waxaasuu leeyay cid waaas waaas cid waaas waxaasa ku dhac cadaabkaasa ku dhacaya alwacdu walwaciid waxay dhaheen ma yeelayn cumuum lagu xambaari mahay alwacdu walwaciid lagu xambaari mahayay dhaheen cumuum iyo khusuus midna lagu xambaari mahayay dheheen alwacdu walwaciid waa diideen hawsha ayadaa wa tuxmal waa lagu xambaari bay dhaheen fi lmri wanahyi waa lagu xambaari qoladan maxay qabaan qoladan waxay qabaan waxay ku leeyihin waxaan kala saaraynaa almru wannahyu iyo waxaan kala saaraynaa alwacd wاlwaciid alakhbaar baan kala saaraynaa hadday alakhbaar tahay wacd iyo waciid hadday tahay waxaan leenahay cumuum maxali kama suurtagal maaha waa diidnay ah, laa tuxmalu cala alcumuum fi lakhbaar waa diidnay hadday laakiin tahay amar iyo nahyi tahay waa ogolnay waxaan leenahay cumuumka lagu xambaaran leenahay cumuumka lagu xambaaran leenahay warkaas asagoo ay kala saareen tafriiqa asagaa waxaa weye markii laga niqaashay wax u dhexeeya ma jirto limaada ilaahay iyo rasuulkiisu ma kala geynin awaamirta iyo akhbaarta cumuumka iyo khusuuska laguma kala geynin cumuumka laguma kala geynin awaamirta iyo nawaahido ilahay rasuulka uma kala geyn ta hada daliilu naqligo ma haysaan mana keeni kartaa labo carab ma ay kala geynin cumuumka markii laga hadlaayey iyo khusuuska ma ay kala geynin fi lakhbaari maxaa la yiha fi lawaamir wanawaahina ma ay kala geyn idinku marka xag keenteen keena daliilkaa u daliilsanaysaan hawshaa keena daliilkaana waa keeni waayagu daliilka asagaana waa keeni waay warkoodaas marka asaga kala geeyeen wax macnaa kuma fadhiya asaguna wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida weeye iyaga laftoodii iyo maaa kuusha la hormaray laftoodii baa socde wa min annaasi dadka waa ka man duul baa ka mida qaala yidhi tuxmalu waa lagu xambaarahayaa cumuumka waxaa lagu xambaarahaya tuxmalu siiqat lcumuum wey tuxmalu waxaa lagu xambaaray siiqat lcumuum calaa aqali ljamci jamcinta u yar baa lagu xambaara markii siiqat lcumuum ay timaado oo kul ay timaado ama almuslimu aan helo aliflaam la geliyo he ama kaafa timaado ama jamiic timaado waxay dhaheen saddex baan ku xambaaraynaa bes afar ugudbi mayno maxaa dhacay waxay dhaheen hada alqadaru mutayaqan wey midkaana la huba oo maxaa la yirahdaa inta ugu yar baan ku xambaarayna laakiin in badan bay sheegaysaa dadkao dhan wada gaaraysaa in la yirahdo waa diidnay bay adilla u baahantay warka asaga ayay la yimaadeen wa yutawaqafu waana laga istaagayaa bay dhaheen fima zaada fima zaada cala maxaa la yirahda aqal jamcu fima zaada cala alaqali aqalka wixii ka yar waxay dhaheen waa ka istaagaynaa waana ka joogsanaynaa mana u dhaqaaqayno almuslim haddaan aragno aliflaam la geliyey ama almuslimiin aliflaam la geliyey haddaan aragno kullu haddaan aragno jamiic haddaan ajmac haddaan aragno kaafatan qaatiba haddaan aragno saa'ir waxay dhahan alfaad ayaan ku xambaaraynaa saddex wixii ka badan soo maaha tawaqaf waa ka istaagayna marka waa waaqifye wey wax macnaa kuwaas male wey kuwaas wax macnaa male wey ومن الناaس mن قال تحmل صيقة الcموم على أقل الجمع baa lagu xambaaraya ويتوqف صيقة الcموم أقل الجمعna hadda shal waa tan soo marnay ma اثنaين ba mise waa ثaلاثة waa la isku haya shal waan soo marnay صaحيiح inay tahay baan soo rajaxnay ثaلاثة inay tahay أقل الجمعi warkaas waan soo marnay ayb wadaadadii qaba isnaynna laga xoog badan yahay oo daliil naqliga ibn cabaas laga soo raro cusmaanna uu maal ku waafaqay loo dhiibay sidoo kale luqa carabiyana iyo carab aysan kala geynin maaa ay kala geysay bayn alwaaxid wاlinain maxaa la yihahdaa waljamc ay kala geysay shalay baan soo marnay midka asaga markaan asagoo hadda qoladan la yimid waaqifyadan waa qole waaqifyadii ka midahoo weligood shakigaasa ku jira waxay dhaheen saddex wix iyo wixii baan ogolnahay aqaluljamci wax ka badanna ma ogolin warkaas ma soconay shiraasina waa radinaya hadda u fiirso wuxuu ku yidhi wadaliilu xujada iyo gartay burhaantu waxaa weeye calaa maa dakarnaahu wixii annagu aan sheegnay oo maxay taha cumuumku inuu siiqa leeyahay xaqiiqana uu yahay maxaa la yiraahdaa iisheeg oo sidiisaa loogu xambaarahay aqaluljamci aan lagu xambaarayna cala jamci lagu xambaarahay wadaliilu calaa maa dakarnaahu wixi aan sheegnay oo min annaha xaqiiqatu fi lcumuum majaasun inay tahay fi lkhusuus khusuus in aad sheegtana ay tahay hawl majaas oo calaaqo iyo qariino kaaga badan ay tahay waxaa kutusaya waxaa weeye ana alcaraba carab oo luuqadda laga soo gaaray faraqad way kala geysay weeye bayna alwaaxidi wاlاثnain wاhalaثa way kala geysay war kalaamu اlcarab waa xujaة fi luqa weeye kama ana adilaة sharci he xujaة fi اaxkaam الsharciya soomaanan soo marin axkaamta sharciga midkaan waa xalaal midkaan waa xaraan kan waa banaany kanuma banaana xaggee laga qaataa adilada sharciga laga qaataa kadaalika luqal carab waxaa laga qaataa weeye carab waxaa laga qaataa kelimaadka carbeed wax midkaan waa waaxid kan waa isnayn kan waa alaaa kan waa jamc kan waa deker kan waa unsa kan carab baa laga qaataa wey kan waa caam kan waa khusuus carab baa laga qaadanaya marka iyaga xujaa lagu kala baxaya ana alcaraba faraqad way kala geysay wey bayna alwaaxidi wاlاثnain wاhalaثa waa kala geysay mid walbana axkaam goonaysiisa wey faqaaluu waxay yidhahdeen rajulun bay dheheen wa rajulaani bay dheheen wa rijaalun bay dheheen marka rajul iyo rajulaani iyo rijaal maxay u kala geeyeen macantara baqash ba maya waa hadal saxiixa wey mid walbana macno gooniya ayuu wataa wey kamaa faraqad say u kala geysay carab weeye waa hadda waa daliil qiyaasi haddana rabaa inuu ku tuso carab xujadeedii waad aragtay wey wuxuu rabaa hadda inuu ku tuso daliil qiyaasi ah oo asaga laftiisu laqawi oo sharcigu rabaa inu haddana ku xoojiyo wuxuu yidhi kamaa farraqat say u kala geysay carabu bayna alacyaani acyaanta iyo daatada wey acyaantu waa annaga wey hadda qof walba annaga naga mida waa cayn wey waana daato waana shaksi wey kamaa farraqat say u kala geysay bayna alacyaani fil asmaa'i magacyada u kala geysay wey magacyadu way kala geysayoo waxay tihi midkan eh, rajul bay tihi kana faras bay tihi kana shajar bay tihi kana maa bay tihi kana waxaa la yidhaha nacja bay tihi kana jabal bay tiri admid waa la kala geeye hata ri nin haddaad jabal ku magacawdo ama aad nacja ku magacawdo ragaas waa la waranayo lagula yaawo yaawo lannu haadaa waa dakar insaan awya aadami aw oo mukarama seed nacjo ugu bixinaysaa ama ximaar ugu bixinaysaa ama rajul amaad ugu bixinaysaa xayawaan ugu bixinaysaa lagaa yeeli maayo kamaa faraqat bayna alxayaa fi lasmaa faqaaluu waxay yidhahen rajulun bay dhaheen rajul marka maxaa weeye waa dakarun oo min alaadamiyi wey waa dakar waa lab weeye haddana aadamiya wey maaha geelna ari maaha lona maaha farasna maaha dameerana maaha baqalna maaha wa farasun farasna muxuu yahay waa xayawaan weeye lahu sahiilun sawd leh oo bini aadamku ay dhaqdaan oo weliba la jecel yahay wa ximaarun ximaar asaguna muxuu yahay waa xayawaan lahu naxiiqun oo insaanku ay dhaqdaan qaybo ka mida ah, qaybna uu yahaye duurjoog uu yahay oo cararo tay falow maxaa la kaana hadduu ahaan lahaa buu ku yiri marka waad kala gartay waa la kala geyey rajul waa lagu sheegay faras waa lagu sheegay ximaar waa lagu sheegay carab waa kala geysay kadaalika waxaa weeye way kala geysay oo siiqna way kala geysay oo waxay ku tiri midkan waa waaxid kana waa isnayn kana waa alaasa marka hawshaa isku qasine kala duweeye falow kaanafalow kaana hadduu ahaan lahaa buu ku yidhi falow kaana hadduu ahaan lahaa ixtimaalu lafdi ljamci lafdiga ah, jamciga oo hadda rijaal ah lafduljamciga hadda laada waa rijaal wey hadduu ixtimaal suurtagal ayn ka ahaan lahay lilwaaxidi mid in loola jeedo tusaale ahaan rijaal baad nagu tiri jaaa rijaalu baad nagu tiri markaas hal nin baana meesha yimid saan ku oo mee ragga yimid saa tiri waa kuwana oo kan oo maxaa dhacay saa tiri waa isla mid ade ah. rajul ba ja rajul haddaan kuri ja rijaal haddaan kuri waa isla mid baat wax macnaa wax dhiba male ninka ma laga yeelayaa ninka waa qaldan yahay oo xali saaxiib waad qaldan tahay naga daa warka luuqadda awdaacu luqa iyo waxay faa'iidaysa in la bedelaan lama ogola in lama ogola hadda inaad rajul ku magacawdo dameer aad ku magacawdo ood maxaa la yidhahda dameer ku magacawdo rajul ku magacawdo ood kala duduudo oo alaaq ku magacawdo beec oo beec ku magacawdo nikaax waa waa takiir wey awdaac markaas or laga yeelay maaho or la yeelay maaho marka hadduu jamca lafdigaa jamca hadday waaxid ka suurtogeli karto walisnayni laba ay ka suurtogeli karto ka ixtimaali siduu u ixtimaalay suurtagal uga tahay limaa zaada wixii ka kordha wixii ka kordha maxay tahay saddex iyo wixii ka badan ba suurtagal bay ka tahay jaa rijaalu haddaan ku iraahdo waxaa weeye saddex iyo wax ka badanba saddex waa xaqiiqo wey waana garanay wey wixii ka badana waa ixtimaala inuu bato maxaa la afar iyo shan iyo toban iyo boqolaal malaayiin noqdona waa noqon waa dhici kartaa marka siduu saddex iyo wax ka badan u ixtimaala laftiga jaaa rijaalu ah ama rijaal u ixtimaala haddaad tirahdo waaxidna waa u ixtimaalaa inainna waa u ixtimaalaa hade warkaas isaga waa war baaile war saxana maaha wey war saxana warkaa isaga maaha wey marka falow kaana ixtimaalu lafdi jamci lafdiga jamcu rijaalu hadduu ixtimaali karo lilwaaxidi waaxid ixtimaali karo suurtagal ka tao lagu xambaari karo lagu fasiri karo wlinayn iyo labo ka ixtimaali suurtagalkiisa ay suurtagal ka tao ixtimaalo limaa zaada wixii ka kordha weeye limaa zaada cala alaai limaa zaada lialaai famaa fowqa si u ixtimaalo wey lam yakun ma ahaade imika lihaada tafriiq tafriiqan iyo kala geyntan oo tafriiq waa kay waaxid iyo inain iyo alaaa rajul iyo rajulaan iyo rijaal la kala geeyey macnan macna uma sugnaan wax macna ma lahaateen wax macna uma lahaateene lafdiga rajul ayaa waxaan u isticmaalana hal mid iyo labo iyo saddex iyo balaayinba waan u isticmaal lahay tafriiqa carab ay kala geysana wax macnaa ma yeesheen khayrna ma lahaade mesha waxba lagama faa'iidin warkaan war saca ma warkaa war saca ma aawey marka warkaa shiiraazi waade waa qiyaas xoog badan ayuu ku laasimiyey nimanka ayaga waaqifyada oo dhahaya waa isku mid ku laasim marka warkaas waa sida shiiraazi u garramay oo ku irley walianna alcumuuma daliil kale oo ini ah walianna alcumuuma cumuumkii caamnimadu mimaa shaygii bay ka mid tahay oo tadcu u yeerayso alxaajau baahida iyo danta u yeeraysa wey mashaqadu tashad xaajat aad baa loogu baahi qabaa war lafta cumuumka loo isticmaalo in la helo oo luuqada laga helo baahi ma loo qabaa mise looma qabo horta su-aashu wey lafti intaan ku dhihi lahaa tusaale ahaan harageenna halka hadda fadhiyo dhan majliska fadhiya nin wala magac buu intaan tirin lahaa oo lahaa hebel baa yimid oo hebel baa yimid oo hebel baa yimid oo hebel baa yimid maanta dhan wadi lahaa lafti intaan uga kaaftoomo oon hal mar isticmaalo ma la heli karaa baahi ma loo qabaa su-aasha in la isweydiya u baahan jawaabti waa w hal ilahi waa loo qaba intaan maanta o dhan boqol nin tirin lahaa oon kun tirin lahaa hal kelima inaan isticmaalo oo ihahdo jaaa kullu tulaab aan ihaahdo kullu aan isticmaalo intaan magacyo tirin lahaa alla ilahi baahi waa loo qaba hawshaana waa baahin badan bay naga daboolaysaa ada laftil caamna siiya waa kana hadda marka dhegeysa shiraas wuxuu ku leeyahy haddii baahida ay jirto carab waa dejisay baahida loo qabo daraaddood an u dejiyeen marka dhegeyso wey ولأن الcmuم ku yihi caamnimadu mima shay buu ka mid yahay tadco u yeerayso alxaajatu baahida wey ilى اcibaaraةi canhu cibaaro asaga lagu qeexo oo lagu hadlo baahi baa loo qabaa wey fii mukhaaطabaaتihim hadalkooda w mukhaaطabaat اcarab damirka carabbaad celinaysaa mukhaaطabaat اcarab iyo hadaladooda iyo doodahooda iyo niqaashkooda iyo eh, jalasaadkooda ay ku hadlahayaan baahi iyo xaajiya danbay waxay u qabaan kelimad cumuum faa'iideynaysa oo la yidhaahdo war raggii shirka maanta imaan laha kurtigood ma yimaadeen intii la odhan laha hebel ma yimid hebel ma yimid hebel ma yimid odayaashii nabadoonnadii ugaasyadii ma yidhahan shirka waxaa kaaga filan inaad tiraahdo jaa'a kullu acyaan ugaasyadii nabadoonnadii salaadiidii kurtigooda waa kaaga filan jaa'a kullu jaa'a kullu acyaan labadaa kelima jaa'a iyo kullu baan isticmaalaya intaan magacyadooda tirin lahaa oran laha ugaaskii hebel waayo nabadoonka hebel waayo oo kiwaa yimid oo kiwaa yimid oran lahaa jaa'a kullu baan dhahay bas waa arka tegaya marka anoo kelimadaa heli karaa waxa weye baahida loo qabo waxay kutusaysaa he in loo baahan yahay la dejiyo carabna ay dejisay marka nimankaana le siiqat lcumum ma jirto warkoodu baatil wey banaanka u turi wey luqadda ka warqamin wey ama shubahaad ku dhasheen walaana alcumuma mima tadcu alxaajatu ila alcibaarati cibaaro iyo in la qeexa wey tacbiir alcibaara atacbiir in asaga laga cabiro oo laga dhaho can xanuusa weye fii mukhaaabaatihim ay fii mukhaabaat alcarabi kalaamkooda iyo doodooda iyo niqaashkooda jidaalkooda kelimadaa u baahan yihin falaa budda waxaa loo maaran layahay weye an yakuunuu inay ahaadaan carab qad wadacuu kuwa dejiyey lahu cumuumkii waxay u dejiyeen lafdan lafdi bay u dejiyeenoo yadullu kutusaaya calayhim suu kutusaayo marka waa sax wey in la garta lakala qaato waa laga maarmaan moogta war carab waa lagama maarmaan inay inta magacyada isaga leexdeen ay lafdi kutusaayo cumuumka oo kullu naas ay ku dhahayaan ama naas ku dhahayaan ama almuslim ku dhahayaan ama alkufaar ku dhahayan ama almushkin ku dhahayaan inay dejiyeen waa lagama maarmaan wey falaabudda waxaa lagama maarmaan oo loo baahilay an yakuunuu inay ahaadaan carab wey an yakuunuu carab inay ahaadaan qad wadacuu kuwa dejiyey oo dhigay lahu cumuumka waxay u dejiyeen lafdan lafdi iyo weerba u dejiyeen weeye la yaqaano oo yadullu kutusahaya calayhi cala cumuum kutusahaya inay dejiyeen warkaa waa lagama maarmaan marka niman kale siiqa ma warkooda tuur wey bannaanka u tuuray kamaa wadacuu siday u dejiyeen weeye likulli ma shay kasta say ugu dejiyeen oo yaxtaajuuna ay u baahi qabaan ilayhi xaggiisa oo minal cayaana cayaanta ka mid ah say magac ugu dejiyeen Ah, ama wadacuu say ugu dejiyeen likulli maa shay kaste oo yaxtaajuuna ay u baahan yihiin ileyh xaggiisa min al acyaan magac bay u dejiyeen wey biyaha baahi bay u qabaan magac bay u dejiyeen dabka magac bay u dejiyeen baahi bay u qabaan aye geedaha baahi bay u qabaan magac bay u dejiyeen roobka maxaa leeya baahi bay u qabaan magac bay u dejiyeen alaysa kadaalika faaska ay geedka ku goosanayaan baahi iyo xaajay u qabaan markaasay magac u dejiyeen wey fasun bay dhaheen wey ah, sikiin bay dhaheen shay kastoo baahi iyo xaajiya dan loo qabo maxay u dejiyeen magac lagu garto ooliya war isii tooreyda ii keen war waranka ii keen war biyaha isii ile bahbaa loo qabaa bahbaa loo qaba marka shay kasta magac baa loo dejiyey marka cayaantana magacyaa loo dejiyey sii qaana magacyaa loo dejiyey marka warkaas waa iska dhib yaryahow faama man qof soomaa qaala yiri dadkiiba hadda weli niqaashkoodii baa socdee faama man qaala yiri soomaa inahu yuxmalu cala alaa qoladii tiri hadda lala niqaashaya qoladii tiri siiqa male waa la derderiyo qolaa iyagu waa ku dayan waa dhintay ka bara calayhim cala alaa ku yiri waxa weeye saddex baan ku xambaaraynaa wixii ka maxaa la yirahdaa ka sarreeyana aadi mayna soomaa sida loola naqaashay fiirso fa amaa man qaala soomaa inahu yuxmalu cala halaat wa yutawaqafu waana laga istaagi fiimaa zaada wixii kordhana waa laga istaagi kuwii ku yiri sooma aha fadaliilu calayhi waxa kutusaya waxaa weeye daliilkii xujadii garta kutusaya waxa weye rag daliil baa kala saare ana tanaawula lafda lafdigu tanaawulka uu shamlinahayo oo taabanahayo lihalaati saddex uu taabanahayo iyo welimaa zaada wixii ka kordha alayh calى alaaث ka korna waaxidu waa hal war lafdiga markaan ku idhaahda jaaa rijaalu markaan ku idhaahdo saddex taabashada u taabanahayo iyo boqol taabashada u taabanayo iyo melyan taabashada u taabanaya waa hal wey maxaad marka adugu ku maagtay oo u tiri saddex keliya baan dhahaya maxaad u tiri wey natus daliilka natus anugu markaa idhi jaaa rijaalu markaa idhi ama jaaa almuslimuuna anuu aliflaam geliyey saddex iyo boqol iyo melyan iyo belyan isku sibu ugu dhacayo u taabanaya adigu marka inaadna tiraahdo saddex keliyu ku dhacayo wixii ka koreyn waa laga istaagaya haati daliil walburhaan walxuja baa lagu yidhi mana haysidu hawsha ayada ma heli kartidu fadaliilu waxaa weeye qolada tiri inamaa yuxmilu cala alaat wa yutawaaqafu waana laga istaagi fima zaada cala alaat kuwa yidhi soomaa warkooda fadaliilu calayhi xujada iyo garta warka asaga kale loo xujaysanayo waxaa weeye ana tanaawula lafda lafdigu tanaawulka uu taabanayo oo shamil lafdigu waa kee waa lafdiga tusaale ahaan almuslimuun ama maxaan ku yidhi rijaal aan ku yidhi ama arrijaal aan ku yidhi wey lafdiga asaga litalaat uu taabanayo iyo welimaa zaada calayhi talaatada wixii ka kordhaa waa xidun waa hal mid buu ku yidhi isku sibu u shamlinaya dafcatan waaxidu ku dhacaya hal mar buu wada shamlinayo ku dhacaya laana kala geyn maayo faidaa wajaba hadday waajibtay marka alxamlu in lagu xambaaro oo lagu socodsiiyo cala alaa saddex in lagu xambaaro lagu socodsiiyo haddayba waajibtood ogoshahay wajaba waxaa waajibayo weye alxamlu in lagu socodsiiyo calaa maasaadici kor lagu socodsiiyana waa waajibaysaa marba haddaad ogolaatay saddex in lagu xambaaro waa waajib oo tirkalaamka camtarabaqash ka soo qaadi mayne macna u samaynaynaa saddex baana lagu xambaaraya waxaan ku leenahay sidoo kale wixii saddex ka korna in lagu xambaarana ayana waa waajibaysaa liannoo isku lafdigu isku sib ugu dhacaya daliil aad ku kala reebtana ma haysid daliil aad ku kala reebtana ma haysid faidaa wajaba hadduu waajibay alxamlu in lagu xambaaro siiqadii calaa halaat in lagu xambaaro wajaba waxaa waajibaysa weeye alxamlu siiqadii in lagu xambaaro lagu socodsiyo loo isticmaalo calaa maa zaada wixii intaana ka kordho wey calaa maasaada alaa wixii ka kordho in lagu xambaarana ayana waa waajibaysaa wey shiraas waa la garanay marka maadaama uusan jirin cadam alfarqi uusan jirin kala geynaya alaatadii wixii ka badan isku sin loogu xambaara waajibtay shiraas waa la niqaashay nimanka ayaga meel buu saara aan soo sheega wuxuu yidhi walaa farqa ma jiro walaa farqa hadda wuxuu lahaa masale cusub inuu kiciyo qolaa waxay qabaan qolaa waxay qabaan hadda masaladan hadda baabkan hadda dhan uu noo guntay sooma jeedaan baabkan dhan uu noo guntay kitaabkiisa hadda lumaca oo weyn wuxuu dhex dhigay oo bartanka u fariisiiyey masaladii shala aan soo marnay baabka aan soo marnay dhexdeeda wuule baab madhin wuuu masala intuu yiri ayuu dhex dhigay sidaa daraaddeed mar badan markaan in leedahay kitaabku kitaabka sharax uma aha waxaa weeye waa waxyaalaha maxaa le kutusaa sheekhu ah, kitaabku kitaabka sharax uma aha laakiin muxuu yahay kitaab weyn oo maxaa la yidhaahdaa uu yeeriyey oo maxaan ahay magaca hataa asagu inuu bixiyey sharax inuu bixiyey iyo inuusan u bixin hataa lafteeda annagu ma hayno laftigeeda taasaan anay le-anno mararka qaarkood kitaabka dadka dalabada iyo xertabaa magac u bixiy ah, magac u bixiy mararka qaarkoodu way dhacdaa mararka qaarkoodu ayib kitaabka hadda eh, dooda ayaantan ka taagantay waxaa ka mid a ah, oo magac ma u bixin sooma bixin eh, kitaabka sharaxa eh, xaafid ibnu xajar muqadimada fatxubaariga huda saari miyaa la yihahdaa mise hajbu saari baa la yihahdaa hadda waayaan dood baa ka socota rag baa maqaariba oo waxay la soo ordeen hadda waxay dheheen kitaabka magaciisa waxaa la yihahdaa huda saari baa la yihahdaa huda saari marka hajbu saari ma maxaa daliilu ah? waxay dheheen waxaan haynaa laba nusqo oo ku qoran yahay catiiqa oo ku qoran tahay huda saariw rag baa la niqaasho waxay keeneen sideed nusqo catiiqa ay ku qoran tahay hadyu saari ku qoran tahay marka maxaad keenteen baa le <laughs> weliba kuway keeneen baa bushii la geliyey waxaa kaloo laga niqaasho oo laga dooday oo la yidhi xaafid ibnu xajar kuma magacaabiba meelo asagoo ku magacaabay hadyu saari ama huda saari keena iyadiina lawaa la keeni asaga waxaa la hayaa inuu yidhi muqadima muqadama inuu yiri cafan muqadama inuu yiri ayaa la hayaa laakiin hadyi iyo huda lama hayo dhinac kale haddii loo dhigo hadyu iyo huda waa laba keli waa masder labaduba wax macnaa udhexeeyana ma jiro waxay dhaheen macnaa udhexeeyo waxaa la hayaa inuu yihi nebigu alayh salat salaam wa khayru lhuda huda muxamed xadiiska riwaayadkiisa waxaa la keenay waxaa la yihi wa khayru lhadyi baa la keenay wax aad haysaan marka ma jiro markay isaga kala tag meesha wax lagu hayo ma jireen waxba ha ku dagaalin meesha meel lagu dagaalamo ma aho macrak maxaa la yihahda biduuni muwaajah wey wax asiga marka waxaa weeye alfaad kitaabka waxaa hadda ku keenay alfaadda inay waxaa la yihahda meeshan hadda wuu isdhexdhiga baab gooni ma kala goynin bartanku isu fariisiiyo bartanku isu fariisiiyo kitaab fiican baa jira oo xafid ibn xajar fatxu baariga wax alla wuxuu kitaab ka soo raray ila kutub ictimaaday soo maa wax alla wuxuu kitaab ka soo raray oo yiri waa fiikada oo yiri kitaab ka soo guuriyey hal kitaab baa laga qor heer saro wey kitaabka asaga cilmi baa kaaga baxayo cilmi baa kaaga baxayo kutub aan hadda adduunka lagu haynin ya maaa la yia yaa ka buuxda marka almuhim hadda wuxuu rabaa fasalkan wuxuu rabaa inuu kaco fasalkan laftiisa fasal isagu uu qoray ma ahane waxa wey nusaaqdaa qoray nusaaqdaa qoray nusaaqda ayaa qoray ay marka wuxuu rabaa mas'ale cusub uu rabaa inuu kiciyo oo maxay tahay masalada ayada lafdiga cumuumka ah oo caamnimada ku jirto haddii uu ku yimaado qaab ammaana wax lagu ammaanayo ama qaab wax lagu ceebaynayo hadduu ku yimaado cumuuma laga faa'iidaysanayo mise lagama faa'iidaysanayo masaladaasay usuuliyiintu isku hayaan iyada iyo isulintu isku hayaan ayb wadaadan saaxiib ahay baa muddo maaqan toban san laga joogo wuxuu ugu yiri masaladaasi dhunta ii degi weyda niyo iga daadegi almadxu wadamu fi siyaaq xal iyo cumuum inuu ku yimaado masalada waa fahmi waayo ah, maxaa la fahmi marka saas si adag kuma jiraan saas si adag kuma jiro walaa farqa buu ku yiri marka shiraasi waxaa weeye waa qolada qabtaa siiqadu cumuumkaba anagana qusaysa oo na xukunta oon ku dhegaynaa ama ha ku timaada calaa ariiqati lmadxi ama ku timaado calaa dariiqati dami annaga waxba nagama quseeya siiqadaan fiirsanayna shiraas siduu yiri baana saxiixa siduu shiraasi maray yana saxiixa wuxuu yiri walaa farqa wax u dhexeeya ma jiraan fi alfaad alcumuum alfaad cumuumka bayna ma qusida wixii loola qastay biha ayadaba almadxu maxaa la yiraahdaa ammaan loola qastay aw idammu ama maxaa la ceebayn loola qastay la kala qaadi maayo siiqada unba adiga ku qusaysa aalib alcilmi caalim qofkii wax istimbaadaya siiqadan baad iska fiirinay siiqadu siiqatulcumuum kutusaysaa dami amaa ku jira ama amaana ku jirtay siiqada iska fiir buu ku leeyahy wax farqina uma dhexeeyo walaa farqa fii alfaad alcumuum weeye baynama qusida biha almadxu aw dam weeye madxi in lagu ammaano oo siiqadu ay ku timaado qaab ammaana ay ku timaado ama qaab dami ay ku timaado isagaa tusaale in bixin doone ka qowli caza wajalla alla uu yiri weeye waladiina muuminiintu waxaa weeye waladiina hum ku weeye lifuruujihim farjiyadooda xaafiduuna xifdinahayo ariiqatulmadxi bay ku timid waa la ammaanayo waxaa lagu ammaanay inay furuujtooda sinada iyo xadgudubka iyo gogoldhaafka ay ka ilaaliyaan baa lagu ammaanay aw dami siiqu dami ceebayn bay kutii cambaarayn bay ku timid wey dhaleecayn ka qowlihi tacaala weeye wladiina kuwii yaknizuuna dahaba dahabka kaydsanahayey oo xaraysanahayey iyo wlfidata fidada xaraysanahayoo taana waxay ku timid wladiina yaknizuuna dahaba wlfidata iyaduna marka midaana maxay tahay waxay ku timi calaa siiqati he sadar miyaa ku jira cafwan aw qusida biha walaa fara fi alfaadi alcumuum baynamaa qusida biha madxu aw damu aw qusida loola qastay biha ayada alxukmu xukm baa loola qastay alxukm aw qusida qusida biha alxukmu muxuu hadda ula jeedaa xukunka halkaas muxuu ula jeedaa rag baa waxay dhaheen waxaa weeye siiqadan waxaa loola qasday almadxu aw dami baa loola qasday xukmi loolama qasday muxuu isagu inuu ku yidhaahdo taa kala qaadid ma jirto taa wax kala qaadid ma jiro aw qusida biha alxukmu ah, fi lxamli cala alcumuum ah, fi lxamli in lagu xambaaro cala alcumuum marka in siiqadan loola jeedo xukm loola jeedo axkaan laga ratiba loola jeedo iyo in madxi loola jeedo iyo in dami loola jeedo midna kala qaadid mala wey dhammaan siiqada annagana xukunta xukm baana laga fahis axkaan baa laga fahiisanaya hora soconaysaa buu ku yiri saas kule shiraasi walaa farqan fi alfaad alcumuum baynamaa qusida biha almadxu aw damu aw qusida loola qastay biha ayada alxukmu xukun baa loo xukunka waa in xukun laga dhaliyo xukun xaaraan iyo xalaal laga dhaliyo xukun lshay waa kaas wey fi lxamli ku xambaarida weeye calal cumuumi cumuum in lagu xambaaro madxi iyo dami iyo midna iyo xukmiga loola jeed midna u kala qaadi maysa siiqada iska fiiriya weedha iska fiiriya alfaadda adig kuxukuntaw kuxukuntaw wa min asxaabina asxaabtanada iyo culimmadanada waxaa ka mida man baa ka mida duul baa ka mida qaala yidhi in qusida haddii loola qasda biha ayada almadxu haddii madxii ammaan loola qasdo ka qowli caza wajal way waladiina waladiina hum lifuruujihim xaafiduun oo kale weeye aw dami dam iyo ceebayn cambaarayn loola qasto ka qowlihi tacaala waladiina yaknizuuna adahaba walfidata oo kale weeye lam yuxmal lagu xambaari maayo laguna socodsiin maayo cala alcumuumi cumuum lagu socodsiin maayo waa diideen wey rag baa halkaa ka riday wey shiilaasaa dama daynahayo wey ama ha qaldanaada ama ha saxnaada laakiin ninka ragga inuu go-aan rido waa wax maxaa laga maarmaan wadaad baan waxaan dhegaystay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii soomaaliya muxaadaratiisa waa markii iigu horreysaybu maaha muxaadaratiisu aad u qiimo badan oo ururkii itixaad u qaybiyey oo heer sare ah ayuu jeediyey saddex xalqo aba ahayd saddex ajaliyadoo halakeen waan dhegaystay markaan dhegaystay yaan waxaan ii raga isla dhegaysana waxaan ku idhi warniyo wadaadkaanu ficilkiiyo faacilkii uu sheegay mafcuulkiina ma ridin wadaadku haddi moogtaa daraba zaydun haddaad tidhaahdo oodan yuu garaacay lagu weydiiyo ood aamusto degtu ma kuu taagan jirta kuma taagna daraba zaydun baa tiri markaasaan kaa abaan ku idhi markaasaan kaa aamus markaas magda la garaac lama sheegin waa laga aamusa waxaan ku wadaadkaanu wuxuu sheegay ficilkiiyo faacilka mafcuulkiina ma sheegin maalinta ayadaabaan muxaadaraadkiisa daruusiisa go-aanka gaar ilaa iminkana waa sidii ilaa iminka hadda aan joogo wuu nool yahay ilaa iminka daruustiisa wuxuu sheegaa waxaa weeye waxbuu sheegahayaa laakiin ilaa iminka faacilkii ficilkii faacilku sheega mafcuulka ma ridahayo waxaan ka wadataa ku keenay ninka ragga in la ogaado madhabkiisa wuuu aaminsa bareerihiisa cadaysa hilaacbihiisa waa cadaystaaye waa laga maarma shiraasi waxay ku fiican waxaa ka mid a ha qaldanaada hadduu raba adigu la niqaash awood iyo dood iyo xujiye gar la imow la niqaash laakiin shiraasi wuxuu kuwa cadaynaya wuxuu ku leeyahay aniga xujadaya gartaydu waa tana waxaa khata wey kan sawaab wey adigu la niqaash warkiisu laakin waa cadyahay soo warkuma cadda laakiin hadduu wax isaga kaa tago oo saana waaliya saana waaliya isaga kaa tago waa wareeraysa meel aadma shiraasi wuxuu ku yiri u fiirso wuxuu ku yiri waa haadaa khataun waxaan waa gafmugay warka ay sheegeen oo ku dhaheen siiqatulcumuum waa lagu kala geynahayaa fi lxukmi iyo fi dami iyo madax waa lagu kala geynahayaa warkaa waa war khaawaana baail buu ku yiri mana jira maxaa dhacay lianna dikra u fiirso hada khaabig lianna dikra sheegidda almadaxa la sheego wadama la sheego dhinac kaluba udhiga asaga wey jazaa llahu khayr dhinac kalu udhigo laga faa'iideeyo wuxuu ku yiri ana dikra in la sheego almadxa madxa in aayadda quraanka lagu sheego hadalaya waladiina hum lifuruujihim xaafiduun eh, ammaan lagu sheego iyo wadam ceebayn iyo cambaarayn lagu sheego oo la yirahdo waladiina yaknisuuna adahaba walfidata la yiraahdo yuakidu wuxuu xoojinahayaa weeye yuakid wuxuu xoojina dhuujinahayaa oo sii guntimaynayaa weeye fi lxahi in lagugu booriyo calayhi cala wey ah, calayhi cala alficl cala alficl calayhi cala ficil buu ka wada ficilku marka hadduu madxi yahana haddee madxigaa lagu adkaynayo oo muxuu yahy madxigu waa inaad furuujaada ilaalisato sinada iska ilaaliso wasaaisheeda iska ilaaliso aad aad uga fogaataa lagu adkayna lagu boorinayo haye wastajri canhu ay can ilficli oo ficilku waa kee hadduu zina yahay in zinadii lagaa biijiyo lagaa cayriyo oo lagaa ilaaliyo ood ka fogaato hadduu tuuga yahay tuugnimadaad iska ilaaliso hadduu yahay xoolaha inaad aad sekada ka bixin weydo oo dahabki iyo fidada aad jawaan la dhigto ood bakhaar la dhigto banki la dhigto oon seke ka bixnin hadday tahana ficilka noocaasoo xoolaha aad kansiga ku samaynayso ayaa lagaaga digaya oo lagaa sajirinaya oo lagaa biijinaya o lagaa cabsinaya kakafo lagu leeyahay shiraas qaaf wax dhiga ma ujeeda hor si u garabay nin raga alla ileed nin raga warkiisa waa cadaystay ninka raba marka xujahaya hala dooda ha yimaado wey waa iska dhib yaryahay wahada khaطأun liأna dikra madxa wadama wa yuakid wuxuu adkaynaya fi lxafi in lagugu booriyo calayhi cala alficl hadduu ficilku yahay he uu khayr iyo wanaag yahay wey iyo wasajr canhu can اlficl ficilku hadduu liitana waa lagaa bajinaya waa lagaa cabsinaya kafow baa lagu leeyahay oo falaa yakunu marka ahaan falaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado ficilku madxigu dheh iyo demigu maanican mid kuu diidayo falaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado weeye almadxu wadamu inuu ahaado maanican mid kuu diidaaya min alcumuum mid kuu diidaya inu ahaado ma banaano war wixii xujada iyo garta annaga noo ah inaad dhinac kale noogu gedido e oo annaga lafteena xujada garta inay nugu dabagedido haddi yeeli mayno warkaa asaga warkaa asagaa yeeli mayno garta annagaa iskala wey madxigiiyo damigu waxay uujinayaan xoojinayaan cumuumkii bay sii adkaynayaan si adkaynahayaan marka idinkuna waxaad rabtaanba inaad tiradaan cumuumkaaba loo diidayo wax xukun iyo wax kaana laga qaadan mahaye haadaa madxun wa haadaa damun wax xukun oo laga qaadanayana ma jiro ah, faahfaahinta kutubta ugu noqon doontaan insha allahu taala fiqiga anagoo iska dulmaraya iska dulmaraya tusaale ahaan oo kale hadda hal masale haddaan ka tilmaamo rag baa waxay dhaheen haweenku dahabka ay xirtaan sekama laga rabo mise lagama rabo alxuliy sekama laga rabo mise lagama rabo waa laga rabaa bay rag dhaheen maxaa daliilu ah waxay dhaheen waladiina yaknizuuna dahab walfidata baa daliilu ah waxaa la yidhi aayaddan wax xukuna laga qaadan maayo liannahaa jaaءat calىa ariiqati hee dami bay ku timid wey marka wax xukuna laga qaadan maayo aayaddi ma ujeedan meesha lagu jibaara ma ujeedaa aayaddii dhammayadood la soo boodoo loo soo shirtagtay gacantaada laga bixinayaa qaala lahu tacaala markaad tiri waladiina yaknisuuna dahaba wاlfidata waxaa lagu yidhi daliilkuma ahane gacantaada waa laga bixinayaa aayadil aaya jaad calaa ariiqatin hee dami bay ku timid walaysa xujatan hee wa burhaanan fii zakaati xuliy orta iska tag baa lagu yiri adoo cimaamadaada garabka kuu saaran tahay yaad iridiga boodaysaa hawshaa sida wax loo dhigaay waa inaad fahantaa sida wax loo dhigaay marka warka war warka war maaho warka war la iska yeelaayo ma aan ka socono marka eh, faahfaahinta meelahaas ugu noqonaysa wuxuu yidhi waydaa waradad hadday soo aroorto hadda wuxuu rabaa masale kalu rabaa inuu gudbo oo maxay tahay hadday siiqatulcumuum ay timaado oy noo timaado in aayad quraan iyo xadiis caama ah haddaan helno maxaa xukunka maxaan ku samaynaynaa ma ku camalfalaynaa sida xukunka miyaan ugu camalfalaynaa mise waxaan ku qasbanna inaan takhsiis raadino adilo ayada khasisaysa adiladaa khasisaysa haddaan ilo khusuus ay noqoto khaas noqotona khaaskan qaadanaynaa haddaan adilada khasisaysa weynana caamkeedaan ku camalfalaynaa mise marka caamku noo yimaado markiiba caamkaan ku dhaqmayna masaladaas raba haddaynu ka hadlo wuxuu kaloo rabaa inuu ka hadlo oo ayada ku dhex jirta meesha maxaan ka ictiqaadaynaa caamku inuu saa maxfuud u yahay miyaan ictiqaadaynaa oo nugu dhaqmaynaa oo qalbiga gelinaynaa ku aaminaynaa mise waxa weeye waan ka joogsanaynaa xataa nabxaa alkhusuusiyaat aan taasu maxaa la yihahdaa yuu ka hadlahayaa masalada iyadaa ah. ayuu maxaa la yihahdaa hadda rabaa inuu kiciyo wuxuu warada hadduu soo arooro waydaa warada waydaa warada hadday soo aroordo soo aroortoo timaado alfaad alcumuum alfaad cumuumkaas soo hadday soo aroorto fahal yajibu ma waajibahayaa ictiqaadu in la ictiqaado la aamino cumuumaha cumuumkeeda in la ictiqaado inay caamtahay inaan ictiqaadino oon dhan laftigan waa lafti caama aan saa u ictiqaadno oonu aamino iyo walcamalu in lagu camal falo bimuujabaha bimuujabiha bimuujabaha saas aniga ii qonay walcamalu in lagu camal falo oo loogu dhaqmo bimuujabaha waxay waajibinayso waxay waajibsanayso oy keensanayso cumuumka ila wuxuu keensanayo caamnimu kutusaayo soo maa inaan sidaa dadkao dhan ugu dabaqno oon ugu socodsiino oo axkaam looga dhaliyo masaasaa waajibaysa qabla albaxi intaanan baxsin oo raadin oonan goobin camaa shay aanan goobin yakusuhaa siiqada khaas yeelahyo yakusu alfaad alfaadda cumuumka khaas yeelahyo ah, masaas maxaan samaynaa ikhtalafa asxaabuna fiihi fii alfaad alcumuum ay isku khilaafeen culummadanada shaaficiyadu oo usuuliyiinta iyo fuqahadu hawshaa waa isku khilaafeen hal hadduu yimaado lafdi alcumuum hadduu yimaado macaamilyadan ictiqaadadayna qalbiga gelinaynaa maku dhamayna samyaan ugu dhamayna axkaama ka ratibayna culamada isku khilaafay imika waynaa warada hadday soo aroortoo timaada alfaad lcumuum alfaad lcumuumka on hadda aan soo marnay fahal yajibu ma waajibahayaa oo maxaa l laazim yay nugu tahay fahal yajibu fahal yajibu alficlu wey ictiqaad waa inaan ictiqaadina cumuuma inay caam tahay in saa qalbi gelino aamino iyo walcamala in maxaa la yiraahdaa haddii maa walcamala la yirahda walcamala ku camalfal weeye bimuja iyo walcamalu labadaba suurtagalo wاlcamala maxaa la yihahda bimuujabaha waxay waajibsanaysa oo keenaysa oo muqtadaheedaa wey qabla albaxi intaan la baxsin oo la raadin oo la goobin camaa yakusuhaa ayada wax khaas yeelahay alfaadii marka aayad caamaad sanaa noo timid annagoo ma khaas baa mise wax kale midna raadin sidaan ugu dhaqannay waxaana qalbiga gelinoo aaminay inay caam tahay maca salaama mise waxaan ku qasbannahay inaan baarno wax khaas yeelay kabacdi baan go-aan qaadanayna taas wey ikhtalafa asxaabuna fiihi maxaa fi hada alxukmi wa fi hadi almas'ala weeye fiihi ba isu khilaafeen faqaala abubakr sayrafi wuxuu yihi yajib waa waajibahaysaa alcamalu in lagu camal falo bimuujabaha waay keensanayso yajib waa waajib iyo alcamal in lagu camal falo lagu dhaqmo bimuujabaha waay keensanayso waxay keensanayso ayaanu ku dhaqmaynaa yutamasak wey waa yucmal bimuujabaha wujuban ah, waa lagu dhegahaya waa lagu dhaqmaya ummaddana waxaa leeya qof walba madaxa ka saaraynaa nin walba aayaddan u daliisana maxaa dhacay aayadaasaa timid oo maxaa ahlan waad ku jirtaa Ah, camalka lagu sheega waa taa wey qof walba in lagu dareersiiyo taa wey waxaa laga hadlaayo wاctiqaadu in la ictiqaado la aamino cumuuma cumuumkeedana waa in ictiqaadana waa waajib uu ku yiri maa lam yuclam inta aan la ogaan maa yakusa wax khaas yeela intaa la ogaan wey war aayaddiisu ilahay kitaabkiisa kuma soo aroori xadiidkiisu xadiis caama maa sunnadaas oo dhan ma dhex yaala anigu waan qabsanaya waana ku dhaqmahayaa weeye ilaa aan ka hele he wax khaas yeelaya aan ka ogaanayo oo laydhahay sheekhow aayadda aad wadato waa khaas xadiiska wadato waa khaas inta layga dhahayo anigu waa ku dhaqmahaya ugu dhaqmay ayb ataa ataa at ma itiqaad cumuumi ahaa maa lam yuclam intaan la ogaan maa yakusa wax khaas yeelaayo saasu maxaa la yihaahdaa maray wy shay khaas iyo rag kale ay mareen haddii la ogaado marka wax khaas yeelahaya تغyر daلiكa الاعtiقاad اعtiقاadkaas inay caamtay waa isbedelahaya camalkaasuna waa isbedelahaya cumnaan ku dhaqmayna wix laga soo reeban ka reebayna inta kale caamkana qobsanayna sidaas maxaa la yihahda iyo ragga madaya madabkaas waa madab xoog badan madab xoog badan madab xoog badan lakiin shiraasi ma ogola shiraasi ma ogola laakiin waxaa fiican in la yiraahdo waxaa fiican in la yiraahdo qofka horta cumumaadka iyo khusuusaadka daliilsanaya ma qof maxaa la yihahda adilada ka warqaboo aalibulcilmi oo culamaa oo alfaada iyo adilada nusuusta ka warqabaa mise wan qof hadeed maxaa la yihahda aayad un maqlay hadduu hadda qof aayad u maqlay haddee hadda qofka isagu istidlaalkiisu dee maba asaxayaba leanna qof adiladii wada yaqaana maaha adilada masalada ku soo aroortay waa taan in badan he waa inaad ka war hayso la socoto adilada caamkaa ku timid midda khaas yeelaysa adilada baabkaa ku timid waa inaad la socoto hadduu markay qof aalibulcilmiya ah, qof culumaa masaladii garanaya adiladii garanaya hadduu yahay sidaa inuu u qabsado ugu dhaqmo laa ba'sa waana saxiix wax dhiba malo laakiin hadduusan waxba ka warqabin ee un wax u dhegta uu ka maqlay dee taas ma suurtagelayso ma suurtagelayso marka ah, daliilka madhabka asagaa koobaad madhab xoog badan madhab xoog badan laakiin shiraasi asagu mid kalu rajaxan doona mid kalu rajaxan doona wadahaba waa ku tageen biyo caamatu asxaabina way ku tageen asxaabtana meesha u bani hadda kelimatul caama sooma jeedin bimacnaa baqiyaba hadda loo isticmaalaya caamatu naas haddii lagu yidhaahdo mucdamu naas wa jumhuuruhum bay noqonaya marna waxay noqonaysaa caama waxay noqonaysaa ee kullu naas bay noqonaysaa haddii lagu yidhaha qaala caamatu culamaa kada hadii lagu yah bimacana waxa wey ijmac bay noqonaysaa la socod laakiin haddii lagu yidhaha caamatu asxaabina ba hadalgu soo ma jeedin haddaana khilaafna waa laguu soo sheega ijmac baad ku xambaaraysaa marka maya khilaafka masalada ku jira lakin dhinacaana loo badan yahay buu ku yidhi qaala caamatu asxaabina waa runtiis aad rag badan baa qaba masalada ayada masalada ayada wadahaba caamatu asxaabina waxay ku tageen abulcabaas ahaa weye maxaa la yidhaahdaa ii waa abu saciid asdakari ahaa waa abu isxaaq almarwasi ahaa ilaa an culmo badan baa qabay ilaa anahu laa yajibu ma waajibahayo ictiqaadu cumuumiha inay caam tahay la ictiqaadin maayo qalbigana la gelin maayo xataa yabxasa intuu ka baarahayo can dalaa'ili adila intuu ka baarahayo adilada horta inuu baaro raacadan macaanba mise waa khaas kitaabka ilahay dib ugu noqdo sunada nabiga calays dib ugu noqdo hawsha uu muraajaceeyo kabacdi go-aan ka gaaro masalada markaa isagoo ogaaday adilada ku aroortay inay tahay caam maxfuuda iyo in la khaas yeelay oo laga saaray isagoo ogaaday xukun ku ridow inuu xukun ku ridow inuu xukun rido culmadaas waxay ku tagaan ilaa anahu laa yajibu ma waajibahayo weeye ictiqaad cumuumiha cadada in la ictiqaadiyo qalbiga la geliyo weeye inaad ku camal fashana dee iyana ma suurtagelaysa wey inaad baato waad ka istaagaysaa wey xataa yabxasa intuu ka baarayo can idalaa'ili adilada intuu ka baarayo adiladii hawshaa ku soo aroortay mideeda khaaska iyo mideeda caamka masalada kusoo arortay ilaa uu ka baarayo waxaa weye inuu cumuumkeeda ictiqaado ama ku camal falo ma waajibaysa raggaa dhehen wey faidaa baxasa hadduu baxsiyo oo raadiyo goobo oo falam yejid uusan helin maa yakhusuha caamkii iyo adiladii alfaadii wax khaas yeelahaya ictiqada wuxuu ictiqaadinaya xiina idin marka ayada cumuuma cumumka ictiqaadina markaas camila biha waana ku camal falayaa wahuwa saxiix saasaana saxiixa saasaa saxiixa weeye saasaa saxiixa lanno taa waxay kaa anfacaysaa in aada ogaato maxaa la yidhaahdaa adila masala aladila waarida fi masala bay kaa anfacaysaa way oo hadhow aad ogaato waxa aad ka hadlayso qof cilmul inaad noqotay ta kaa anfacaysaa way laakiin hal daliil haddaad la boodo oo lagu yidha hadhow de daliilkan waa la khaas yeela nusuustaasaa timid daliilkan maxaa la yidhahda waa daliil khaasa oo la khasisay midkaana waa laga saara intaana baaqib ku yaalgu yihahdo dhibbaa hadhow kugu imaanayo marka waa inaad iska baarto oo baxsito adiloogi laakiin baxdintu maxay tahay baxdinta qofka caalimka ama waxgaran ama aalibulcilmiga waa u yarta waana u dhib yarta inuu ogaado saacado iyo maalmo daqiiqadu ku ogaan karaa qofka aalib cilmiga oo nusuusta ka warqaba oo sunan iyo saxiixayn iyo tafsiir quraan iyo aayaatulaxkaam iyo la socda inuu ogaado waxa waaa laga yaabaa saacado inaysan ku qaadan baa laga yaaba saacado inaysan ku qaadan ayaa laga yaabaa wuxuu ku yiri wadaliilu daliilkii xujada waxa weye calayhi antaa u daliisanayn waxa weye hawshan iyada wahuwa saxiix ku yiri saxiix maxaanu daliisanaynaa saxiix maxaanu daliisanaynaa ti oo rabta inuu xoog badanta ku ishaaray hadda la socaad ti oo rabta inay xoog badan tahay hadalkiisa wahuwa saxiixu ku leeyahay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa laga fahmi karaa w waa laga fahmi kara iyo horumarinta uu hormariyey laftigeeda horumarinta uu hormariyey laakiin inuu hormariye waa dhici kartaa inuu rabo maadaama midaan dambe uu rabo adiliya wax inuu keeno inuu iska hormariye waa laga yaaba almuhim maxaa weye midda hore laftigeedu ma xoogi ma ma ma ma sahlana ma sahlana ma sahlana lianno rag ninka la yiraahdo krudiin raasi krudiin kitabkiisa maxsuul fi usul fiqi ayaa markuu ka hadlahayo nusuusta aayadda ma lagu camalfali karaa ama xadiis ma lagu camalfali karaa ayuu shuruud tiriyaa shuruud adag oo maa anzalahu biha min suldaan buu xiray waa lagu ceebiyey waa lagu dhaleeceeyey taana waxaa le waxaa ka dhalanaysaa nusuustaba inaan lagu camalfalinba marka haddii la yihahdo weliga aayaddan maxaa la yihahdo miyaad aayaddan aayad baa deliisatay saalwi miyaad garanaysaa khusuus inay tahay cumud saa tiri ma garanayo ma salwi ma banaan inaad deliisato afkaa kala qaadi ma garanaysid xadiis kale ad dala deliisad saa luu yidhi miyaad garanaysaa in la khasiya in kale miyaad kala garanaysaa saa tiri maya ma garanayo ma hayo anugu ma hadli karti ma deliisan karti weligaaba ismaara kuu taallaa xagga u dhaqaaqaysaa nin weligaaba ismaaro loo dhigano waa khatar marka hawsha ayada hawsha ayada khatar wey hawsha marka hawsha hawl fiican ma hawl fiican ma marka waxaa la rabaa hawshaas inaad wax baarto o wax ogaato masalada nusuusta ku soo hortay ogaato waa lagaa maarmaan waana hawl loo baahan yahay cilmigaaga ayna siyaadinaysaa iyo awoodda ay siyaadinaysaa laakiin inay noqoto haddana nusuusta lama deliishan karo hawlka asaga warjira maaha wuxuu wa daliilu calayhi saxiix waxaan deliishanaya waxaa weeye ana almuqtadi waxa keensanaya lilcumuumi cumuumka waxa keensanaya huwa siiqatu mujaradatu waa siiqada oo keliya wey siiqada oo keliya almuslimuun kullu caamatun kaafatun maxaa la qaatibatun waa alfaada ayadaa siiqadaasoo keligeeda wey wadaliilu calayhi waxaa weeye ana almuqtadi midka keensana ee aaalib midka dalbaayo keensanaya oo wacanaya lilcumuum waxa wacanaya huwa siiqatu mujarad waa siiqada oo kale mujarada wey wax qariinoo la socota ma jirto walaa yuclamu lamana ogaanaya atajarudu dhartirnaanta lama ogaanayo weeye ilaa bacda nadrin inaad fiirfiirisa ma ogiye iyo walbaxsi inaad baarta ma ogiye siiqada inay mujarado tahay iyo inay qaraan in la socoto ma ogaan kartid laabudda an tandura wa tabxad hee aad fiiriso marka iskala soo boodi bro inuu ku yihahdo walaa yuclamu almujaradu laa tajarud walaa yuclam tajarud inay dhartiran tahay siiqadu oo qaraa'inin cumuum wa ay ka dhartiran tahay lama ogaan karo ilaa bacda nadrin inaad fiiriso markaad fiiriso ka gadaal moogiye iyo walbaxti inaad fiirfiiriso moogiye hawsha aad baarto oo dhugato rogrogto oo falaa yajuus marka ma banaano weeye ictiqaadu alcumuumi cumuum inaad ictiqaadiso iyo walcamalu bihi weliba inaad ku camal fasho weeye qablahu ee qabla albaxti ah, qabla albaxi intaadan baxsin inaad maxaa leeyahay falaa yajuusu ictiqaad alcumuum weeye qablahu qabla albaxi walcamal inaad inaad maxaa la yirahda aad ku camal fasho ama aad ictiqaadiso ma banaano marka hawsha culumada waxay ku baxteen waxay yirahdeen ku buushiyeen waxay yirahdeen war saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayad intay soo degto oo xadiis nebigu yiraha yay markiiba camal gelin jiro ma dhihi jirin ii kaadi kitaabka ilaahay aan soo wixii aayad nebi maxamed ku soo degtay oo dhan aan akhriyo aayad midaan khasisaysa aan ka baaro xadiis nebi maxamed ku hadlay o dhan wax khasisaya aan ka baaro kabacdi markaan hawshaan baaro aan baaro aan baaro markaan baaro sanadiya laba iyo bila ha qaato hadday ta kabacdi an camalkiina may dhihi jirin laakiin maxay dhihi jireen aayad markay saa usoo u soo degtaba calaa tuul maxaa leeyahay aayadda waa camal sii jiro waa dhaqan gelin jiro marka niga waxaan adleyna hala baaro hala baxday hala raadiyo ta'amulka ina leedihiin waxay dhaheen hawsha ayadaa niman waswaas qabaatiine naga daaya nusuusta aayadda qur-aanka markii lala caamka oranka ka macnida wadaadkii noo keeno oo yiraa aayaddu waa khaasna yihahdo khayr allah ku siiyaan leena haddaan qaadanayna taqayar alictiqaad walcamal wixii khaas ay ku tahay ka saar maan leena inta kale soomaa ku dureeri salaamo waa dhib yar tahay marka wadaadda saa qabana waa jiraan wey wadaadda saa qabana waa jiraan oo maxaa la yihahdo waa qolada waa qolada hore wey waa qolada hore wey وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين